thank you bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idilhantiin baa meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka ogaal oo hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye kale ismaqal wanaagsan waa barqanimo isniina taariikhduna ku beegan tahay kowda bisha koowaad ee sannadda laba kun afarta qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebeedma waxaa ka mid noqonaya guddiga khilaafaadka doorashooyinka puntland oo ku dhawaaqay xildhibaanada maamulkaas oo ay ka mid yihiin kuraasta s a c oo goor hore sheegtay inay maamulkaas ka baxday waxaad kalood maqli doontaan maamulka gobolka banaadir oo shacabka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si looga hortago kooxaha falalka amni darro ka geysta gudaha caasimadda waxaad kalood maqli doontaan ugu yaraan shan qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday gobolka odesa ee koonfurta ukrein iyo laba qof oo rayid ah oo ku dhintay halka lix iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen weerar madaafiic ah oo ciidamada suuriya ay la beegsadeen suuq ku yaala bartamaha magaalada idlib qodobadaasi xubnihii joogtada ah ee barnaamijka ayaad maqli doontaan mar kale u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijka ogaad sanad weliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyay wan isayaaye sanad weliba hoodiyo hawl yo dhibaatiyo himaleeyay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaagee noqon loo kii noo hagaagee noqon loo

aysiyo habindhalaad barwaaqiyo waan ku haybinayne ilaahay ha kaa dhigo adna hogoldha aysiyo habindhalaad barwaaqiyo nimcan la hadhsan dooniyo cawa lagu heshiiye cawa la hadhsan dooniyo nimcan lagu heshiiye no hagaagee noqon la hawayniyay ino hagaagee noqon la hawayniyay ino hagaagee noqon lo hanwayniyay noqon lo hanwayniyay Ina sii haraatiin hiibadaanade eeqiye allaagu hiloobe hiibadaanade eeqiye allaagu hiloobe ki no hagaage noqolo hawayyay ki no hagaage noqolo hawayyay loo hagaage halkii loogu mahadnaqay ka habaabimay qaar ka horreeyo hodaanaana dhaafe halkii loogu mahadnaqay ka habaabimay kuwa hadhayna dabada waa la hubsan doonaa kuwa hadhayna dabada waa la hubsan doonaa loo hagaagee noqo loo hawayniyey loo hagaagee noqo loo hawayniyey kii loo hagaag noqo loo hanwayniyey noqo loo hawayniyey dhaba darkala hilaace ninba wuxuu ka haystaaba waa lagu hamihayaa ninba wuxuu ka haystaaba waa lagu hamihayaa kii oo hagaageen qolaha wayay kii oo hagaageen qolaha wayay

saaxiib soo dhawow sanad cusub salaamaad min kulli aafaad hijriyada mase miilaadiga labadaba ee maxaan saradiya barwaaqo nabad iyo cadaalad hormar aan ku dekayno dowlad wanaagsan dareella'aan ku joog sanadka cusub laba sareeda iyo nabad saadaal barwaaqo sama kuwaara soomaaliyay Thank you. barnaamijka ogaal ayaan gudagelaynaa ayaaynu ku bilownay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka puntland ayaa saaka aroor hore soo shaaciyey liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland oo la sugayay ku dhawaaqistooda guddiga ayaa soo saaray magacyada xildhibaanada oo ka kooban lixdan lix mudane waxaana ku jira toddobiyo tobanka xildhibaan ee matalaya maamulka s c khaatumo kuwaas oo xulistooda oo muran xoogan ka taagan yahay sidoo kale waxay arintan ka hor imaaneysaa go-aankii isimada s c iyo hogaankooda oo dhowaan hore u shaaciyey inaysan qeyb ka noqon doonin doorashada puntland ayna isaga baxeen guud ahaan maamulkaasi maadaama ay dhisteen maamul madax bannaan oo ay aqoonsatay dowladda dhexe madaxweyne siciidani ayaa ku adkeysanaya in doorashada maamulka lagu galo sidii hore islamarkaana aan waxba laga bedeli doonin sidii ay u dhisneyd ilaa amar dambe taasi oo ka dhigan in lixdan iyo lix xubnood lagu geli doono doorashada kuwaas oo haddaba lasii shaaciyay cabdi xaashi cabdisalaan oo ah falanqeeyaha arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa goorsii horeysay amuurahaas oga waramay waryaheena farxaan maxamed xuseen eh, bismillahi raxmaan raxiim sidaa sheegtay eh, guddigii doorashada dowlad goboleedka puntland muddaba laga dhowr ugu dambeyn xalay ayay ku dhawaaqeen liiskii xildhibaanada cusub ee dowlad puntland uu yeelan doono waxaana kasoo muuqday xildhibaanadii eh, runtii dooda badan ka taagneyd oo dhanka a c c khaatumo ka imaanayay maadaama hore maamulkaasi ododhaqameedyada a c c ba ay gaashaanka runtii yani eh, yani ay u diideen mataqaana in dhankooda wax ka imaan doono soo xuli doonaan ay uusan jiri doonin maamulkooda inay taageersan yihiin arrintaasoo murun badan ka dhex dhalisay mucaaradka iyo xukuumadda hadii kastaba laakiinse ugu dambeyn waa liiska ay kasoo muuqdeen marka arinta ugu ballaaran hadalhaynta badan oo maanta eh, ka dhex dhalin doonto eh, dowladgoboleedka puntland iyo iyo isisii khaatumo waxaana la filayaa jawaabta ka bixin doonaan maamulkaas laakiin haddaa ugudagalna gudagalna saameyn intee eh, yani ku yeelan doontaa waxaa eh, dowlad puntland in uu soo magacaabo dabcan eh, guddigiis doorashada ay liiskan kusoo daraan xildhibaano acc khaatumo ka socdo waxay muujinaysaa weli in puntland sheegashadeeda goboladaas inay puntland ka tirsan tahay ayaa weli mataqaanaa eh, laga fahmayaa oo sii jiri doonto somalilan horey u sheeganaysa goboladaas marka culeys cusub ay ku tahay maamulka acc khaatumo oo runtii muddo badan waqti gelinaya inuu helo madax banaani dabcan oo si uu u noqdo maamulka madax banaan dowlad goboleedka puntland iyo somalilan marka rajadaas ayaad moodaa in ay yani eh, dhanka s c runta ay ka noqon doonto mid aada usii yaraanayso hadda siciid maanta baarlamaanka si loo dhaariyo xaruntii baarlamaanka wuxuu geeyey ciidamo aada u jira badan markaad fiirisid soo awood ma sheeganaya madaxweynaha hadda muddada kasii dhamaanaysa ee doorashada ku wajahan tahay eh, si marka loo fiiriyo horta sheegashada eh, madaxweyne siciid cabdullaahi deni isku daygaas muddoba way soo dabcan soo jirtay eh, hore waatay gacanku hadal mucaaradka iyo xukuumadaba eh, runtii soo yani hore ugu soo dhexdhacay laakiin si walba ahaataba dabcan saaki waxaa la filayaa xildhibaanadaas cusub dabcan in la dhaariyo sidaas darteedana sababta loo geeyay ciidamada meesha ay tahayna in hadda laga baqayo dabcan caqalad inay ka timaado dhanka mucaaradka oo suluugsan ayaa laleeyahay qaar kamida ah mucaaradku liiska xildhibaanada soo baxay ayagoo sheeganaya in abadhaqameedyadii saxiixyadoodii qaar kamida ah dabcan la bedelay waraastii s c dhinacooda ka imaanaysana ku eedeynayaan in madaxweyneha isagu soo xushay marka taa unbay dabcan sida muuqata laga baqayaa in haddii rabshada ay timaado runtii dabcan in mm, eh, ciidamadaasi ay eh, amniga sugaan si aan loo carqaladaynin xildhibaanada dhaarintooda waxa ugu weynna waxay tahay haddii ma xildhibaanahana dhaariyo dabcan hadda sidaas ay dabcan eh, ansax ku noqon doonta ansax ku noqonayaan dhaliisha iyo mucaaradku dhaliishoodana hadda dabcan rajadoodana iska soo gabagaboobi doontaa mar haddii dhaarintaa la sameeyo hadda marka maxaa xal ah hadiiba a c c qaatuma lagu soo daray xildhibaanadooda liiska mucaaradka ay cabanayaan lagama yaabaa in gacanka hadal u ka dhaco umalen maa gacanka hadal inuu dhici doono sababtoo ah eh, culayska ugu weynaay runtii jiciil cabdullahi deni la saara waxay ahayd in doorashada uu dedejiyo eh, laguna doorto madaxweynaha cusub lixdan iyo lixda xildhibaan puntland horeyb waxa uu dooran jiray dabcan tanaasul badanna uu soo sameeyey Eh, ogodhaqameedyada waawaanta ka dhexwaday runtii waxaan u maleynaa in culeys ay saari doonaan saankii mucaaradku in ay iyaguna dhankooda markooda tanaasul badan ay muujiyaan eh, runtii dabcan waana laga yaabaa laakiin saadaasheeda markaa aniga aan aan dhindheeyo umalayn maayo dabcan arrin aada usii xoogan oo khilaaf heerkaas gacan ka hadal gaarsiin doona in ay ka dhex dhalan doono iyo xukuumaduba waxay ila tahay arrin eh, dabcan in xildhibaanadan la meelmarin doono ayna runtii dabcan eh, halkaas eh, loogu sii gudbi doono doorashadu waayo horeyba waxaa udhici jiray in guddiyadu eh, xukuumadda markaa joogtay soo magacaabaan xildhibaano sidan oo kale muran isqabqabsiiba hore waa ugu jiri jireen waana iska dhaqan soomaali sida hadda liiska xildhibaanada ka muuqatana hadda mucaaradka naftirka kuraas badan ayaga ay soo saarteenna dabcan way ka dhex muuqataa waxaana iska jira runtii dhaqan soomaaliya iska ah hadda hebel ayaa ugu musharaxa hebel ayaa ama dabcan madaxweynaha markaa joogo ayaa codadka ugu badan helay camal dabcan hadhowdina hoolka doorashada marka la tagan isbedel ayaa dabcan wax walba iman karo eh, laguma kalsoonaan karo dabcan waktiga siyaasada soomaaliya marka la fiiriyo dadka ay soo saaranayaan musharaxiinta mucaaradka iyo iyo muxaafadka markaa kursiga doonayaba eh, wax walbaa isbedeli karaa laakiin arinta eh, aada loo hadalayo waxay tahay saameyn intay leeg ayay ku yeelan eh, yani ku keeni kartaa xiriirka maamulka cusub ee puntland eh, xildhibaanadan a c c maadaama ay kasoo dhex muuqdeen xildhibaanada cusub dowlad goboleedka puntland taas waa arinta laga doorsugayo iyo jawaabta maamulku laakiin ana waxay la tahay odayaasha horey go-aankii u runtii waxaad mooda culays badan inuu ugu imanayay dadka kasoo jeeda dowlad puntland goboladaasba odayaashana lagu dhaliilay in puntland abaalkii gashay aanan sidaan ay mudnayn badbaadada puntland odayaashana ka shaqeeyaan ay ahayd marka waxay ila noqon doontaa inay ka gaabsan doonaan ayagoo ka dhowrsugi doona dabcan isbedelka puntland ka imaan doona madaxweynahaas cusubna la filayo dee in wadahadal arrimahaas ku saabsan ay ka wada yeelan doonaan mar walbana hadda eh, dad siyaasiyiin ah oo runtii danahooda siyaasadeed ka shaqeeya oo maamul oo runtii sheegto maamulkaas nuusan aqoonsanaynna inay ka tirsanaan dowlad goboleed wax cusub ma ahan somalilan sidaasoo kale dadku matalaa joogo somalilan waxay sheegtay aqoonsanayn marka waa wax siyaasada soomaaliya caado ka ah dabcan markii si loo eego hadda marka s c maxaa la gudboon mar haddii xildhibaanadii ay diidayeen lagu soo daray baarlamaanka puntland s c hadda eh, dabcan eh, hadalkeedii waxaad moodaa go-aamadeedii inaanan runtii eh, aanan la tixgelinin oo runtii laga tashtay oo runtii hadda Eh, eh, eh, waxay diidanaayeen dabcan dowladgoboleedka puntland ay samaysay hadda inay runtii dabcan ay hadlaan amase ay muujiyaan dabcan dhaliil iyo isku dayaan inay jawi khilaafeed ay abuuraan xaaladan doorasho puntland munaasab uma ah dabcan ayagu waxaa laga yaabaa dhexdooda buuq siyaasadeed in dabcan ay ka dhex furto laakiin waxa danta ugu jirta ay tahay inay ka dhowr sugaan doorashada eh, runtii puntland ka dhici doonto madaxweynaha cusub eh, iman doonaan dabcan markaa kadib ay kala hadlaan damacooda eh, runtii ku rabaan madax banaanidooda iyo dadkaas halkaas ku matelayo in aysan ayagu dabcan ku matali doonin culeysyada siyaasadeed jira ayaana dowlad goboleedka puntland ku qasbayo in xildhibaanadan dabcan soo magacaabaan horey aan u sheegay haddii toban xildhibaan dabcan aan lagu soo darin golaha cusub baarlamaanku arinta cuslaan doonto imaan doonta islaami qaybsiga beelaha dib loo eego dastuur dib loo firiyo jiha cusub oo la aadi doono runtii oo khilaafyo badan keenayso taasoo marka daaqadaas iska soo xirayn ajligeeda ay xildhibaanadan ugu soo dareen haddana waxay ila muuqataa dabcan calaama su-aalkii saarnaa doorashada waqtigeeda ma ku dhici doontaa waxaad moodaa saakay in qido ay jirto laga yaaba waqtigii doorashada in dabcan ku dhici doonto Kaasina wuxuu ahaa cabdi xaashe cabdisalaan oo waryaheena farxaan uga waramayay xaaladda muranka xooggan dhalisay ee xildhibaanada laga soo doorto s c oo ay guddiga khilaafaadka doorashooyinka puntland ay soo saareen liiskooda weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal soomaalidu waa cajiib afrikaba waa ka sooc sansaanka carbeedna ma leh cid lagu suureeyo ma leh bal eega siday yihiin siddeedda iyo tobanka gobol intaba calamaha la suday intuba waa suuq madow intuba waa sumad qabiil intuba waa saylad jaan damaaci bay wada sitaan masayr baa lagu salliday sad bay u hamuumayaan sandalo maqan bay rabaan sarrayn bay doonayaan waxayse xariiriyeen saboolkiiyo maatadii aggoommihii bay sidkeen sidii xoolahoo kaley ku baayacayaan sunuud waxay ka samaynayaan waxaanay siin karayn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si looga hortago kooxaha falalka amni darro ka geysta gudaha caasimadda dalkani meeshu ka yimida waa la ogyahay meesha maanta aan joognana waa la ogya waa arkaynaa dadkayna horumarkiisa iyo mustaqbalkiisa waxay ku jirtaa aqoontiisa marka dadkayna inaan waxbarno oon u wada istaagno waa lagama maarmaan wax kastana waxaa bees u ah amnigaa bees u ah shalay waxaan dhignay kulan weyn oo anugu tala galnay waxqabadkii hay-adaha amniga ee gobolkan banaadir muddadii sannadkaayada aan joogno wixii ay qabteen ayaan shalay soo bandhignay hay-adaha amniga iyo gobolka banaadir wada shaqayntiisa way midho dhalkii laga dhaxla waxay noqotay in sanadkan ay dadku u riyaaqeen amnigii waxaan rabnaa marka guushaada baqaa lagu daraay soomaalidu tidhaahdaaye inaan halkii ka sii wadno shacabku inuu bulshay la shaqeeyo buliiska ayaan rabnaa mar kastaba inaan u taagnaanno oo shacabka uu la shaqeeyo hay-adaha amniga kuna dhiirado inay ka hor tagaan ay qabtaan ay la dagaalamaan inay ku dhiiradaan waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xukuumaddiisa danqaran oo runtii u istaagay intiyartaaday jireen kuna dhiiraday la dagaalanka shabaabka dadkana tusay in shabaabka layska dhici karo kooxda khawaarijta ah ee afkaarta guracan ximbaarsan oo danleyda ah in layska dhici karo ayay dadka tuseen waxaan sidaasi lamid aan u mahad celinaynaa gobolka reer hiiraan oo bilaabay oo taliya sambulolsho nagala joogo iyo ninka la yidhaahda jayte ee ku magacbaxay dagaalka la dagaalanka khawaarijta iyo nabadoonkii ku dhintay cilmi xagar oo aan runtii gabadhiisa aan halkan gobolka ka shaqaalaysinoo bartakoolkaygaba bay ka mid tahay anigoo ugu abaal celinayno waxaan sidaasi la mid ah aan rabaa inaan hortiinna ka xuso meeshaan hadda aan joogno oo xaruntan aqalka dawladda hoose waa ogsootiin hadda ka hor cadowga ayaa soo weeraray laakiin way ku oo lixdii timidba halkaasaa la wada dhigay meydkoodii markay soo baxayeenna waxay lahaayeen a'immatal kufri kufaarada a'immadooda odayaashoodii odayaashoodiiaan meeshay joogeen saldhiggoodii aan u soconnaa laakiin wiilal geesiyaal ah ayaa ka hortegay oo maaragtay oo runtii la dagaalamay waan ogsoonnahay wiilkii ku dhintay oo maaragtay eh, iyo wiilkii jaray raldhaayey oo haddana la shaqeeyo iyo cabdisalaan asgari oo taliyaha hay-adda amniga ee gobolkan ahaa iyo maaragtay eh, muxuu ahaa shaati iyo loos iyo akhyaar kaloo fara badan kadibna hay adihii amnigoo gurmad ah oo booliiskii nabadsugiddu isku jiraa yimiday kaasina wuxuu ahaa duqa caasimadda eh, madaale oo ka hadlayey muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta allaamaha amniga iyo shacabka si loo adkeeyo amniga guud ee dalka qaybii dhexe barnaamijka ogaal ayaad weli dhageysaneysaan saaxiibayaal markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kulanti wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatanka saaca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhageysataan dhegeystayaal wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle waayahay salmaay waxaynu ku bilaabeynaa hadalleynta afar labaatanka saaca ee aadka loo hadalaya haddiinu ku bilaabno aad iyo ayaa loo hadalhayaa markaynu eegno tartanka markii ugu dambeysay maamulka gobolka banaadir ama ciyaartooyda maamulka gobolka banaadir ayaana tartanka ku guuleystay waxayna ka qaadeen maamulka galmudugga waxayna doonayaan sanadkan tartanka inay difaacdaan markaynu eegno maamulka fur galbeed soomaaliya waxay kamid tahay eh, maamulada sanadkan loo socdaalayn karaya ciyaartooydooda inay ku guuleysan karayaan tartankan maadaama aad iyo aad ay u khatar badan yihiin eh, markaynu eegno eh, aad iyo aad ay u xiiso badan yahay tartankan dhammaan ciyaartooyda maamulka fur galbeed soomaaliya diyaargarowgii ugu dambeeyay ay kulanka galabta la ciyaari doonaan dhigooda maamulka gobolka banaadir ama ciyaartooyda gobolka banaadir tobabaraha gobolka banaadir ayaa waxa uu shaac ka qaaday in aad iyo aad ugu faraxsan yahay galabka ciyaartoydiisana sidoo kaleetana uu aad iyo aad u dhiirigelinayo wuxuu leeyahay sanadkan mar kaleeto waynu ku guuleysan doonaa waynu rajeyn doonaa sidoo kaleetana salaymaan shuceyb cali oo ah wasiirka ciyaaraha maamulka koonfur galbeed soomaaliya isagana waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaartoyda sanadkan koonfur galbeed soomaaliya aad iyo aad loo diyaariyey sidoo kaleetana axmed cali xasan oo isagana eh, markaynu eegno sidoo kale tobabare ku-xigeenka koonfur galbeed soomaaliya ninka lagu magacaabo cabdinuur maima isaguna wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta aadka dabcan u shaaciyey in sanadkan koonfur goboleed soomaaliya ay qatar badan yihiin sanadkan wax badan ay sameyn karayaan haddaba kulanka kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa koonfur galbeed soomaaliya weliba gobolka banaadir garoonka tuulada ciyaaraha ama stadium muqdisho ayaa lagu ciyaari doonaa galabka markii la gaaro saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa ah ognahay kulanka furitaanka inuu ahaa kulankii hirshabeelle iyo weliba maamulka galmudug kulankaasi barbaro ayuu kusoo dhamaaday sidoo kaleetana waxaynu ognahay goolka ugu horeeya furitaanka inuu dhaliyay ciiraanka lagu magacaabo maxamed oo loo diiwaangeliyey goolka ugu horeeya tartanka maamul goboleedyada waliba gobolka banaadir sanadkan waynu arki doonaa sanadkan cidda ku guuleysan doontaa tartanka xisaha badan ee gobolka banaadir waliba maamul goboleedyada kale waayahay dhegeystayaal hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysa dhankaygana cabdirashiid oo waxaa lagu bilaabay sidatan tan binta abiibakar radiallaahu canhu waxa uu rasuulka salaalaahu calayhi wasalam guursaday iyadoo jirta sagaal sano markii uu dhimanayay suubanaha waxa ay jirtay siddeed iyo toban sano gadaashiis waxaay nooleed toddobiyo afartan sano waxayna dhimatay iyadoo jirta daada shan iyo lixdan sano caaisha oo ahayd gabadhii gabadhiiu rasuulka salallahu calayhi wasalam ugu jeclaa xaasaskiisa waxa owlaad umayna dhalin intii uu rasuulka salaallahu calayhi wasalam noolaa lama soo warin iyadoo ku leh iyo duceey in uu ilaahay owlaad siiyo caaisha qadarta alleh ayay ku qanacday waxayna wakhtigeeda ugu badan gelisay oo ay xoogga saartay cibaadada rabbi iyo sida ay u baran lahayd dadkan u bari lahayd diinta alle gabdho badan ayaa ka murugsan in aysan wax owlaadah dhalin balse nolosha intaasi waa ay ka weyn tahay oo xitaa haddii uusan ilaahay owlaad ku siinin bulshada oo dhan ayaad aqoontaada iyo kartidaada ku anfici kartaa ayaa lagu soo gebgabeeyey qormadan waayahay qormada ugu dambeysa dhankeyga haddii aan eegana waxaa lagu bilaabay saytan waxaa leeyahay waanada ugu dambeysa uguna horeysa waxaa leeyahay si fiican u tuko salaadaha sidoo kale sujuudaha ku raaxayso naftaadana ka adkow intaaad awoodo mar waliba qur-aanka aqri markasta waqti hayso alla xus markasta iyo weliba meel kasta xumaanta kaa dhacdana wanaag raacsii naftaadana ugu raaxay xafinta qaladaadka saaxiibada kugu hareereysan markastaba sidoo kaleet waxaa leeyahay raacraacin dadka qaladaadkooda dantaadan hamogaan danta dad kaletana ah ha ku digan sidoo kale waxaa leeyahay xumaanta kubedel wanaag bulshadana u noqo iftiin ay iftiinsadaan ayuu qoraayo qormadan kusoo gabagabay waxaanu soo xignay qobraa bulshada ku soo gala maxamed abshir guud ahaan dhegeystayaal xubinta warbaahinta bulshada intaan ayaan kusoo gabagabayna noolo kulan Waxaa dhegeystayaal waxaad dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada ah oo ay soo jeedinayeen cabdirashiid iyo salmo welina waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal qaybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa waan heesayaae sanad waliba howliyo howliyo dhibaatiyo wuxuu hadi mali yahay hela hadhow lagu xasuustaa kiinoo hagaage noqon loo haweeyahay war waxaad ka tagtay qaararka horeeyo hoodanaana dhaafe wahadhayna dabada waa la hubsan doonaa kii noo hagaage noqolo haweenyahawar walaasanka heesoydahuno mogoradaano madisinid usub aragna weliba erjarnay ki bahi baaba'yey baasow bah kii bilaawadaw barwaaqaalaa'ikooy bah baranbarabah baasow bah baranbarabah aryaa waxaad iska ilowday bugbagbugbagbugbagti aryaadhaha sanad cusub ducadiisa ma taqaaniina waxaa la yidhi ilaahayow kan tegaaya haraatidiisana mooti kan imaa doonana hertidiisana dhaafi waranna waxaan maqli jiray sanad yahow curtow i samee wax badan warducada sanadka cusub ma taqaaniina waxaa kaloo la yidhaa balaada hore rooran ta dambena reeban tan saarena saaran ta hoosena radeeban ta hareeruhuna riixan ta dhexdeennana roob iyo raxmad rabbigeennu ku shubo darta weligeed ku rushaysanaryaadhaha anigu waxaan dhihi lahay sanaateegaan saagotiinne aan soo socdow naa soo dhoowow sanateegaan sagootiinne eh. kan soo socdow naa soo dhowaaw warkalamaanay sanadka cusub abshir allaha nooga dhige eh. sanadkii la soo dhaafay xaaladu waa xasiloonayd kan soo socdona waxaan rajaynayaa soomaaliyaoo nabada oo amni iyo kala dambayni ka jirto war alxamdulilah maadhahayd maxaad u qaylinaysaa war dasooti lagu yidhi dawladdu xaalad dagaal bay ku jidhaa waan walla weynay ma waxaa soo wadaan eh. soomaalidii midowdo saxalkii baxyo samaatay warba waaqloma muusa jibuuti ku soo saxeexay waar bashiirow hagweel ku daatay sina uma xumaade subax wanaagsane calankana salaamawarba goortaan usii socna miyaa soo laabateen war bashiirow adigaan war hayne madaxweyne muuse biixii waxaa itoobiya loogu soo dhoweeyey si lala yaabay goobta lagu soo dhoweeyena waxaa surnaa calanka itoobiya iyo ka oromada hayaay war calankii somalilan miyuu ka tanaasulay war soo dhowaynta madaxweyne muuse lagu soo dhoweeyey isku dhex ahayd <laughs> abasiiniyan iskunay tiyarungnagatay waarmadayo waxaas waa kii lagugu soo musaafuriyey war markii la soo dhowaynaya ma la yidhi arligeennan itoobiya ee amniga innagoo u dhalanno waan ilaashanaynaa waar somalilan waxba ka garan maysaane dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlo waxaa taa ka dambaysay oromoo loo qaaday beherbehersa wejkeenna soo booqdayow ogadnabaatimaadana baaraasha wacan aryadhaha somalilan sanadkii la soo dhaafo carabtii iyo e, shiikh isaaq iyo binu haashin kuma aysan nasan sababtoo ah mug oromay naqatay mugna irir samaalay naqatay sanadka soo socdana hadda waa la sugaa waxay naqa doonto waar cabdulla warmahay sida xildhibaan axmed khaliif wuxuu yidhi abtiriskeenni waa lagu wareersan yahay urba wuxuu kaloo yidhi xildhibaanku hadda annagu soomaali baana cid kalena isirnama wadaagno hadda iyo kooba qalbiyacabwarana welibaa dheega jiray ma degana warkaaduye balda uun isugu beer waxa kuugu daran sheeg halagaa daweeye warbau buntland warka ma haysaaniine haye bashiiro madox bay bayri la'dahay aryaa bashiir sanooyinkii la soo dhaafay waxa u dhihi jira ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay sanadka soo socdase ma ogo waxa u dhihi doono wax sana laa ka yeerisiya cabdulowwarbau buntland gabdhida xamanaysaaniin haddee hadda caqabadda ugu daranlaysku hayaa waa xulistii xildhibaanada hadda madaxweyne danina toddobiyo tobanka xildhibaan ssc loo jaraa laga furfuri laayahay kuwa uu soo qortayna liiskoodu soo bandhigaa la yidhi war madawiinigii hore farmaajo hatukor waliba erey heshiiska dana inti gollagalya shireediis hama midoowaysadi marka hadda xildhibaanna usi hama midoowaysaday warorta madayow adigu madaxaan ku fahmaynin maxaad u xamataa buda warya buda luuqudee luuqu soomaalin hayna miya war madayo weli alif maygana lama barin waar geedtimirkii miyaa la iskala tegey aryaadhaha siyaasadda buntland war kama haysi kaftankii la soo dhaaf kululaatay xaajadii arrintii karbaa galayeabdulwanawaan maqli jiray kululaatay xaajadu warkana meel kor u tegey waan waxaa kaloo la yidhi kululaatay udiiriyo kabala'aantii warwali kae leeray shiinshilangaroori naftisu shishikaali waarintaanu garanaynay way dhaaftay wararadoon lagu buuqna reerihiinnii qabo warba way siyaasada buntland haddaan la rogrogin rag baan helin waa ku wareedhaaniine haddee toddobiyo tobanka madaxweyne dani soo qortay isnimadii waa diideen kuwa khaatuman waa kuwii hore uu sheegay iyagu dhammaan somalilan qaadaceen madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed karaashna wuxu yidhi anagu buntland kama simid ahaanayno xildhibaanada lasoo qortana aqbali mayno anna hadda iga dhammaata icc baan iska dhiibaya mucaaradka o dhammina waxay leeyihin anagu deni wuxuu soo qortay aamini mayno mana ogolin ismaduna waxay go'aan ku gaareen afartan iyo sagaalka hartay ciddii ay doorataa lagu kala calaf qaadahayaa mucaaradkuna hadda waxay yidhahdeen madaxweyne deni alef waxmale iyo waa leeyahayba isagaa laga haya sababtoo ah, hadda ka hor icc khaatuma maamul gaara weeye buu yidhi haddana wuxuu leeyahy anigaa soo qorahaya xildhibaanadooda marka siyaasadda buntland garan maysa annina waa ku wareedhaano waa ku dheerdhahaye kudayo oh, buntland kudayo oh. siday dowladeedu tahay war bashiirow oh, ma jidhe iyo waa jidha way isku qaba jidheen weliba warka wuu jira waa u badi jidheen laakiin weliba hasuusiday madawiine deni iyo madawiinegeen hore farmaajo meelo badan aan iskanagyin doorasho langiyeediyo gobodaanan iskanakaaden muddada inoola badsadoonan iskanakaaden ani tanaazulaynan iskanakaaden tumaniyo todobada xildhibaan oldani geega ka dheganyana hortiis farmaajo ka dheganayen iskanakahayen aakhirkan ka dambeenu madwiine farmaajo hamiinkin ka damboytee ka tanasuley usinino ka tanasulu doonan nagda warmaday xantaa ku dambaysay adiga naftaadu xidhay fudhay jidhay iyo weliba hasuusada intee iskugu reed wadaa wah waryaan geelaga bogjay fidhiya kalamaang maaha war waxaan la huray habaar laguma doorsadee toddobayo tobankii xildhibaan ee madaxweyne farmaajo dadka ku rafaadiye oo duqu baarlamaanku weynaa ka yeersiiye alkudheeshinadiyaa la xabadeeyo kulal dartii shaatiyadan siiibane saacaddii u dambaysa waa kii ka tanasulaye dani wuxuu ka tanasuli doona dadka maxuu ugu wareerina war madawiine deni hatika hor wali baaray madawiine farmaajo markasa jid oo hirin inti iskuroora markiis derbigaseedoo maeray waa tanasule malaha danina madius derbigaseeda ya tanasuli doona hore waxaa loo yidhi siyaasaddu ninkii cayrinta ka badiya waa ka carartaahe sow lama barto aryadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi siyaasaddu ninkii qaawiyaba waa ku qaraxdaa qurbow madaxweyne xasan shiikhba waa ka yidhi hadda siyaasada laysku jimicsima waxaad ka goosan kardhaa laga goostaa war walla weynay hadda miyaa tanaashuseen warkalamaanay waxaa kaloo la yidhi marka ay tixgelin beeshee laysxiniin taabto tartankiioo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu hera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya war waxaa kaloo la yidhi doorashadii tabtii lagu ballamo loo tukubi waayo tuhun iyo waxaa laga dhaxlaa towsan kaa harin aryaa waxaa kaloo la yidhi talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaa xoog ku toosime talaantaab iyo xeel warkalamaanay war ma haysaane al-shabaab waxay weerareenaa layidhi mandheera waar ma tii berbere ku dhoweyd saldhig ciidanoo meeshaas ku yaalayna weerar ku qaadeenaa layidhi war ma maxaabiis baa uga xidhnayd war xabsigiinnii ciddii badda iyo cirka fiirisaba lagu xidhi jiray ma sheegaye mandheera waa gobolka waqooyi bari ee dalka kenya aryamaadaa kenya siinaya waa n war bariga afrika waa midoobey dhulna layskuma hayo hadda warbawa shabaabka meelaha muslimkii soomaalida joogta maxaa ku salada meelaha kale kiiniyada kale may aadaan war sowma maqal jabhado gaal xarbiya kuma jihaadaane eh lugta waxay ku hayaan islaam qiray jaliilkood war waxaa kaloo la yidhi dabku wuxuu ka shidan yahaa dunidan muslimiintu inta ay ka degaan yaa loo dan leeyahoo daah ayaa ka dambeeya warwaan kalena wuxuu yidhi jihaad ruuxa naga doonayee yurub ka soo duulay dan buu inaga leeyahay maasagaa gaalu dilo waaye war kenya warkama haysiine wasiirka gaashaaniga aadan bare ducaale qofa uunsa jiro haddaa uunsado meelaan laga guba jirnoo ka gubtaa miyuu ku celiye war warkaa naga qabsanan reer kismaayo wuxuu u sheegay madaxweynaha kenya inuu salaan ugu wado war cid kale u qaadumeeyo waay aryadhaha idinkaan kenya war ka hayna raila odhinga wuxuu yidhi mukalaan banaanbaxayna warma somalilan buu ixtiraafay war raila odhinga waa faysal cali waraaboo kale weligiisna waa malxiis madaxweyne war unuga xataa saasaana qarabnaa laakiin waa karoonaa hal mugaan wax dhedhamin oo goorta dhergaa waanana dhashaala ka sii daran miya war cabdiraxmaan iyo shariif sanadka soo socdo waa tartamayaan war cusub laba kaari maa ayaa ku yidhi dani baa tanaasulahaya waar muuse bixi sidaa ku degi maayo warwaaqla waxaan maqli jiray maxamed soo bax ku soo bixi maayo war horta shabaab badan waa la soo qabta kuwa kalena waysi soo dhiibeen maxamed maay khayrkii hadda ka hor la sheega gacanta ma lagu soo dhigay war adinka laftiinnu dabakuwalaaq iyo shaqshaqshaqshaq aad wadiina joojiye warba hadda kamaantaysa soo dhiibay amiir weyn buu habaa la yidhi ciddiisuna samow bay u baxday laakiin shabaabku macallin samow bay ka dhigeen war samow dadka laynaya xaggee lagu arkay bow hadda dhiigaysa maanta u yaqaaniin war samow intuu suubanaa ummadda ku nabadgelaysaa la dhihi jiray war hadda ka hor waxaa la yidhi nin allabari wax ka cunayo oo xeere ku jira baa la yidhi loodaadiyaa beer cuntay markaasuu maqla magaciisoo la naadinayo oo laleeyahay loodii maxamedaa beer cuntay maxamedow maxamedow markaasuu wuxuu yidhi maxamed badanaiisu suga intaan xeerada ku jiro marka hadda macallin badane ha jarminina wargaalihuurshiba hatu ka hor madius ulu roojey loo beerta hadaagdi sababtii anweeli loodaaka jirta madilaari jiifiyey may eray lijooji ana banaan lijiifiy ana banaan war aniga markaan dhagaystay sargaalka ayaan la xuseen cabdi u waraystay waxaa soo baxay wax badanoo ummaddaan lala maaganaayo ilaahay ka badbaadiyey ubba waxda barigiisii bibiaan hawa khaldana miyaad na leedahay waree cabdikuusaaba furunta ka dagaalamay maxaa ila yaabe baa i tubtiina korada artay war war saxaafadeed ay soo saareen dhahaan madaxtooyada lama shaqayn karno war cabdulaahi xirsi miyaa soo abaabulay war dawladdu ma in tiifigeeda keliya ku filanya isku malaysa jinaw dawladdu saxaafaddu waligayimia ka fadhiido mogoradaasa war hadda saxaafadda wixii cusub ay uso cabtumi jireene xasan shiiqa cusub war xasan uma baahna warbaahin usa cabtunta wareer hadda waan istaalinaya haddama waxaad leedihiin dadkaaga dhinac ka raaca yaanaad dhuminay dhinac ka raaca hooy hooy dhinac ka raaca war bashiiro warmaya sida ciidanka afrika intaad ogaad joogay haddoo sanad u dhiman yahay dhehen dagaalkaan ka qaybgelaynaa iyo fandhaalkala dhexeena meeri jarnaysan war in laga maarmay ogaadeen dee kula daaranayaan aryaadhaha soomaaliya waxaysan qabsan cid u qaba maysee samigey cabdulla waxa uu yidhi how intiidin la asaagehed bal arkaasay u egyihiin intiidin la asaagehed bal arkaasay u egyihiin fariimahaas iyo xubintii kalamaan ugu dambeeyey barnaamijkeenna tan barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa bootaano idinleh nabadgelyo Tschüss.